bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada beratankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kulacaan wanaagsan dhegeystaan meel walba joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha ee rediyo kulmiye waa khamiis taarikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha koowaad sanadda labada kun afar iyo waxyaabaha xiisaal aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah kilian bembe oo ugu dambeyntii sheegay wakhtiga uu ka tegayo baariis jermaan heshiiskiisoo gabagabo ku dhow warays uu bixiyay ayaad maqli doontaan xiddigan goolahayaasha u fiican adduunyada wakhtigan oo qiimeyn lagu sameeyey ayaa sidoo kale maqli doontaan krem bezemana waxaa maxkamad la gelaya wasiir faransiis iyo nooca kiiska lagu dacwadeeyey xiddigan ayaan idiin soo gudbin doonaa kaasoo horey xulka qaranka faransiiska uga fadhiistay ciyaariyis arsenal ee barcelona waxaa lagu garaacay xidiga reer brazil ninka lagu magacaabo mesinho kooxdii ayuu ku biiray barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa tirada dhaawacyada reyaal madrid oo sii kordhaya iyo carlo angelotti oo walaac ka muujiyey ayaa layidhi xidigaha kasii dhaawacmaya xilli ay u tartamayaan ku guulaysiga horyaalka laliiga ee waddanka sbain qodobadaasi waxyaabihii nagu soo kordhaad maqli doonta mar kaliya barnaamij ciyaaraha duure keenay soo noqodanaasan dhegeystayaal markan barnaamijkeena ayaan guda aan ka hormarno kelian bembe ayaa la tilmaamay inuu shaaciyey in ay suurtagal tahay inuu ka tago kooxda b a g laakiin waxauu ka gaabsaday inuu shaaciyo go-aankiisa mustaqbalka dhow halka uu fadhiisan doono mustaqbalka fog iyo labada meelood ee uu midkood uu albaabada ku xiran karayo amba uu u furan karayo kooxaha uu ku biiri karo kilian bembe waxaa si weyn loola xiriirinayaa kooxaha reer sbein amba kooda reer sbein ee real madrid oo bisha juun ay si xora ula wareegi karta halka b h na si aday ugu dagaalamaysa sidii ay usii xejisan lahayd xidigan heshiis cusubna ay uga seexan lahayd shan iyo labaatan sana jirkan ayaa wareysi uu siiyey wargeyska g b manganisia ayaa sheegay in qorshihiisu hadda uu yahay in uu dalkiisa uga qayb galo ciyaaraha olombikada si xulka qarankiisa u yeesho taariikh isla markaana uu kula guuleysta tartankaas su-aal laga weydiiyey mustaqbalkiisa ayaa la duldhigay istaagna waqti dhow inuu ka tegayo kooxda waxaase la weydiiyey haddii uu qorsheynayn mustaqbal ku ciyaarayo horyaalka sacuudiga ama mareykanka wuxuu ku jawaabay ciyaartooy badan oo wanaagsan taariikhna kuleh kubadda cagta ayaa ka tegay yurub xagaagan waxaan xiiseynayaa waaga cusub ee kubadda cagta waa arrin si caadi ah waana sunno ciyaaraha in meel kastoo aad tagto ama meel kale la aado anigu waxaan ka tegi doonaa marka la gaaro isbeddel aniga ayaana imaan doono walwalgelin la-aan waxaana keliya ka fikirayaa in xirfadeyda aan sii wato si aan anigu doonayo islamarkaana aan la tashan doono wakiiladeyda uu ka gaabsaday in xagaagan uu reaal madrid ku biirayay in kale iyo in uu kooxda b h g ka tegayo oo uu aadayo wadamada mareykanka iyo sacuudi arabiya oo xidiga fara badan oo qaarada yurub ka ciyaarayay aadeen sida leonel messi iyo christian ronaldo labadaas horyaalu kala biiray islamarkaana xidiga fara badan u jiheeya halkaasi sheekooyinka kale ciyaarahana qiimeyn cusub oo la sameeyay ayaa lagu soo bandhigay shan iyo tobanka guulaaya ugu wanaagsan kubadda cagta kadib markii ederson uu ku guuleystay abaalmarinta guulaayaha sanadka ee fifa best halka tibet carton uu noqday guulaayaha kooxdii sanadka ee fifa bro eleven goolahayaasha reer brazil alesion barker iyo ederson ayaa u ciyaaraya kooxaha ku xifaltamo horyaalka premier leaga liverpool iyo man city ayaa kamid noqday liiska laakiin waxaa la yaab noqotay ederson ugu guuleystay horumarinta goolahayaha sanadka ee fifa uu kaalinta afraad kaga jiro liiska lasoo saaray manuel noy oo ah goolahaya baya mujin ayaa dhangeliye amba ku sameeyey goolahayaashan islamarkaana qasab ka dhigay in koox walba uu raadsado goolahay u fiican oo kubadda lugta ku ciyaari karo uu qeyb ka noqdo dhismaha kubadda cagta ayaa isaguna ku jira tobanka sare ee goolahayaasha ugu fiican waqti manuel noy ayaa boogskiisa cidhiirsaday inkastoo uu sanad iyo dheeraad ka maqnaa ciyaaraha kubadda cagta kadib markii uu lugka jabay xagaagan amba xagaagii sanadkii hore isaga oo ku sugan meel baraf ah uu ku dheelayay kubadda cagta qiimeynta cusub ee la sameeyey ayaa lagu xushay shan iyo tobanka guulahaaya ee ugu wanaagsan kubadda cagta waqti xaadirka ah lagu saleeyay sida guulahayaashu nadiif uga dhigeen shabaqooda inta ay badiyeen amba inta rikoor ay sameeyeen xulalkooda amba ciyaaraha caalamiga ah dhismahaan kubaddii awoodday u leeyihiin ay joojiyaan kubadaha xooga lagu soo tuuro kaalinta koowaad waxaa kasoo muuqda alesian baka oo liverpool a ah, tibet cartub oo labaa soo gala real madrid ayuu ka tirsan yahay mark andre tristergan barcelona ayuu ka tirsan yahay ederson manchester city ayuu ka tirsan yahay macmignan oo ac milan u ciyaara jiliko migan oo isagana fiero oo tottenham u ciyaara emmanuel martins oo aston villa u ciyaara ayaa isaguna todobaad soo galay andre onana oo manchester united ah sideedaad ayuu soo galay john oblak atletico madrid sagaalaad ayuu soo galay manuel noya oo baya mujin tobanaad ayuu soo galay yasin banu alhilaal ayuu u ciyaaraa koo iyo tobnaad ayuu soo galay jelakadana rumo b h g labayo tobnaad ayuu soo galay yanama soma intermilan ayuu u ciyaaraa saddexiyo tobnaad ayuu soo fadhiistay negbob oo newcastle ayaa afariyo tobnaad soo fadhiistay kaalinta shan iyo tobnaad waxaa soo fadhiistay david raya oo arsenal u ciyaara kaasoo isaguna kamid ah xidigahu adara ka dhigay amba shabaqooda een ilaashaday kulamo dhowra oo ay kooxihiisa iyo xulalkiisaba ugu ciyaaray xidigaasi sheekooyinka kale ee ciyaaraana weeryahanka reer faransa karim benzema ayaa dacwad ka gudbiyey wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi uu ku eeday inuu sameeyey sumcad dil iyo inuu sharaftiisa uu dhaawac u geystay kadib markuu wasiirku saxaafadda u sheegay karim benzema uu xiriir la leeyahay kooxaha masar ka dagaalama xidigan oo xulka qaranka iskaga fadhiistay ayaa isaguna dacwaddaasi lagu oogay waxauuna sheegay waxa uuna karan benzema wakhtigaasi yidhi waxaana garab taaganahay shacabka dhibaatada loo geysanaya khaza markaana aada ayaan uga soo horjeedaa taasi oo dhalisay caro xoogan oo ay faransiiska u qaadeen xidiga reer faransiiska horu ciyaaray karen benzema ayaa isla bishii oktoobar waxa uu shaaciyey inuu sharciga la tiigsan doono wasiirka salaasadii ayuuna shalay waxa uu soo bandhigay qoraal cabasho uu dacwad ugu gudbiyey maxkamadda si loogu yeero karen benzema isla markaana dacwadooda loo fariisay karen benzema oo iska fadhiisa faransiiska isagoo naqday xidiga keliya ee taageera marka la fiiriyo shacabka lagu dhibaateynaya khaza kooxaha barcelona iyo arsenal ayaa lagu garaacay heshiiska amba la wareegida xiddiga reer brazil ee daayarka ee lagu magacaaba stevio oo dadku yaqaanaa misinho kaasi oo si qaab ciyaareed amba u eg qaab ciyaareedkiisa xiddiga reer argentina ee leonal messi stevio oo da-diisu tahay lix iyo toban sano jir ayaa kooxa badan oo reer yurub indhaha ay la raaciyeen iyadoo la tilmaama mid ka mid a ah ciyaartooda ugu wanaagsan daayirta yarta ee waqti xaadirkan ciyaaraya amba ka ciyaaraya latin america garabka weerarka ayuu ugu ciyaarayay kooxda brazil ee balamares waxauna saxiix u noqday chelsea oo awood dhaqaale u sheegatay naadiyada barcelona ee arsenal oo uu biyo diiday inay bixiyaan lacagta lagu burburin karo qandaraaskuu laacibkan kula jiro kooxdiisa reer brazil blues oo hore waddanka brazil uula soo wareegtay ciyaartooy da ah sida angolio andre santos iyo xidigo kale oo lix iyo toban sana jira isla markaana imaaday stanford brid ayaa sanadka laba shan labaatan kala filaya in xidigan loola soo wareegaya isla markaana uu qaab ciyaareed waaliya halkaas ku qaata balevan miles ayaa la sheegay inay dalbanaysa in chelsea ay bixisa dhammaan lacagta lagu burburin karo qandaraaska laacibkan weliba ay qaadan karaan taasi oo ah lixdan milyan oo yuro waxayna chelsea diyaar u tahay ayaa layidhi sida wararku sheegayaan inay shubto lacagtaasi oo ay qaadato dheymankan markaana ay ka dulqaato kooxa ay ka mid tahay barcelona iyo arsenal oo kula tartamayay soo noqod wanaagsan saaxiibayaal markan qeybaha kale ee barnaamijka inooga hara gudagelina guda real madrid ayaa waxaa kusii kordhaya ayaa layidhi dhaawacyada tirabeelka ah weliba halyeeyada qadka dambe ee difaacyada xidigaha muhiimka ah ee kooxdan ayaa dhaawacyo lasoo dirsayaan waxaa hadda la xaqiijiyeen oo muddo isbuucyaha ka maqnaan doona difaac kale oo culeyska kusii kordhin doono macalinka kooxdaasi carlo angelotti real madrid waxay hore ugu dhaawacmaa eder malito iyo david alaba oo qaliino lagu sameeyey jilibka waxaana labadooduba u dhammaatay xilli ciyaareedkan inkastoo milito ciyaarta koowaad la furay horyaalka liiga xilli ciyaareedka uu dhaawacma suurtagalna tahay inuu soo laabto ka hor intuusan xilli ciyaareedkan dhammaan waxaa kaloo dhaawac kaga maqnaa reaal madrid goolaayaheeda tebet carto oo fursad soo laabashadiisa xilli ciyaareedka yartahay halka luke lucas vasquasna uu muddo saddex ilaa iyo afar toddobaad uu garoomada ka maqnaanayo antonio rodrigar iyo najo fernandes ayaa kaliya ah difaacyada dhexe ee dabiiciga ah ay haysato waqti xaadirkan kooxda los balancoska waxaana carlo angelotti la tilmaamay inuu qorsheynayo in uu xidigo uu ka mid yahay tajumuna uu noqdo ciyaartooy kale oo dooq uu isticmaali doona difaac dhexe haddii daruuftu keento halka kooxda da-yartan ugu yeeri doono xidigaha amba xidiga carlelo kaasi oo bandhig heer sare ah ka sameeyey ciyaartii koobada lare islamarkaana kusoo bilowday xidigaasi carlelo ayaa da-diisu tahay koob sana jir ayaa dooqa afraad ee carlo anjelooti ayaa la xaqiijiyay inuu dhaawacmo muddo toddobaadyaha ka maqnaan doono garoomada waxa uu sidaasi kaga baxay liiska ciyaartooda lagu xisaabinaya amba wuxuu ku xisaabtamayey tababaraha kooxda real madrid carlo angelotti dhibaatada reaal madrid waxay tahay in hadda aanan haysan bedelka rodriger iyo najo midkoodna waxaana los balancosku mar kale ku adkeysanaysa inaysan la siixanaynin difaac cusub inta uu furan yahay bishan january suuqa kaliyibsiga ciyaartoyda waxaana la tilmaameen kooxdu ay ku adkeysanayso sidii ay xidigan amba xidigaheeda iskugu celceshan lahayd si ay ugu yaraan kooxda ay ugu sii hayso tababarihii laga ceeriyey roomo Jose Mourinho ayaa la tilmaamay inuu dalbanayo lacago maadaama kooxdu ay celisay Jose Mourinho ayaa shaqada ka celisay Roma ayaa dalbanaya lacago magdhow oo malaayiin euro ah taasi oo kooxda ka dhisan caasimada Talyaaniga ku qasban inay shubto macalinka reer Portugal subaxnimadii salaasada waxa uu waabariistay war-saxaafadeedka Roma soo saarta uu ku shaqada kaga eriday Jose Mourinho kaasi oo laba saacadood kadib markii la eriyay iska xaadiriyay garoonka tobabarka isaga oo sida warbaahinta talyaanigu ay sheegtay indhaha haysta hees roome ayaa beddelka mudhano magacawday xidigii hore ee qadka dhexe daniel derossi oo la wareegi doono kooxda kaalinta sagaalaad kaga jirta horyaalka waddanka talyaaniga ee sere islamarkaana shan dhibcood ka hooseysa kooxda kaalinta afraad kaga jirta horyaalka waddanka talyaaniga murino ayaa sanadkii labada kun qabtay kooxda rome waxa uuna markaasi kula guuleystay uefa european conference league waxa uuna qandaraaska roomaka ka harsan lix bilood oo kaliya ha yeeshee waxa uu darbanayaa lacag magdhow ah oo waali ah taasi oo ay kooxdu ku qasban inay bixiso waa markii saddexaad oo jose mourinho shaqada laga celiyay isagoo aan dhammaystiran muddada xileentiisa wuxuuna shantii jeere hore uu ka qaatay lacaga badan oo magdhow aha markii koowaad ee la eriyo waxay ahayd chelsea oo isagu qaaday laba horyaalo premier leaga uu milkiilihii hore ee kooxdaasi roman abrahamovich uu eriyey waxaana wakhtigaasi madhow ahaan uu qaatay sideed iyo toban milyan oo geni kadib markii uu inter milan ku guuleystay horyaalka sereada chambio liga coba italia sanadkii labadakutobankii waxa uu markiiba u guuray madrid oo muddo uu joogay kadibna valentina bares ayaa shaqada ka ceeriya balse wuxuu madrid magdhow uga qaatay toddoba iyo toban milyan oo geni macalinkan marino waxa uu mar kale dib ugu laabtay chelsea oo u qaaday horyaalka premier leaga xilciyaareedkii labada kun afariyo toban waxa uuna qaatay markii kooxda laga celiyay laba toban dhibic milyan oo geni shan jalsi ayaa kaliya magdhow labadii jeer ee ka hiriiday wax qaatay soddon dhibic shan milyan oo geni shaqadii xigto uu qabto waxa ahayd manchester united oo sanadkii labada kun todobiyo tobanka kula guuleystay tartanka yuruba liaga kadib muddo ay ka qaat muddo ay ka qasanaayeen ku guuleysiga koobabka balse xiliyaareedkii saddexaad ayaa la eriyay iyadoo magdhow ahaan uu qaato toddoba toban milyan oo geni saddex sannadood kadib siddeed iyo toban milyan oo geni ayuu qaatay kooxda tottenham ayuuna kooxdaas ayaa iska cerisay dan levy oo shaqada ka ceeriyayana toddobiyo toban bilood kaliya markii uu ka talinayay sboris uu ka qaatay lacagtaasna sideed iyo tobanka milyan ugu dambeyn jose maria ayaa is romo waxa uu ka doonayaa lacag madhow oo gaaraysa saddex milyan oo geni oo mushaarka uu qaadan lahaa muddada u harsan qadaraaskiisa marka la isku geeyo jose maria waxa uu magdhawaxaan u qaatay siddeetan shan milyan oo uu urursaday kooxihii shaqada ka ceeriya chelsea real madrid manchester united tottenham iyo as romo oo hadda shaqada ka ceerisa marka la fiiriya tababarahan

xidiga lagu magacaabo domian salaboyski ayaa qish ka bixiyay waqti uu ku soo laaban doono kooxdiisa liverpool uu dhaawac muruqa ugu maqan yahay ciyaartii newcastle guusha afar iyo labada ay ka gaareen maalinta sanadka cusub kubasameeyahan reer hungary ayaa ka maqnaa kulankii arsenal ee fekaabka guusha labada guuligool ee kasoo gaaray arsenal iyo guushii fulham ee lugta horeysa finaalka karaaba kaab yohan kulob ayaa kooxdiisa kusoo feelleeyihin kulamo adag iyo jadwal ciriira ayaa waxa uu ku duceysanayaa amba dalbanayaaba in xidigan sida uraqsiyaha badan amba si deg deg ugu soo laabto barka kooxda inta ka horeysa kulamada chelsea arsenal oo xidigan la doonayay inuu ciyaaro kulob waxa waruu sheegay in dominic uu ka maqnaanayay labadii ciyaartoo labada ciyaar ee arsenal iyo fulham laakiin waxa uu gaabsaday jamaahiirta kooxdiis la wadaago wakhtiga soo laabashadiisa xiddigan si kastaba haatee dominic oo la weydiiyey haddii uu taam noqonayo ciyaarta banimoth ee waxa uu ku jawaabay waa suurtagal hadalkan ayaana farxad geliyay jamaahirta liverpool rumaysan haddii uu kuba sameeyahan ka maqnaado ciyaarta banimouth iyo xadda inuu soo noqon doono ciyaarta xigta ee kulanka lugta labaad semifinaalka karaaba kaab ay la ciyaarayaan kooxda fulham dhammaadka isbuuca dambe marka la fiiriyo liverpoolna waxay u dagaalamaysaa ku guuleysi horyaalka premier league oo ay in ay kula tartan city kooxay ka mid tahay oo tartan adag ugu jira sidii tartankan ay ugu guuleysan lahayn ça va aller. Ah, on t'aime la grâce à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. guud ahaan waanagintaa barnaamijka tan iyo kulankeena dambe waxaan kaa tegaynaa sidaasi nabadgelyo